رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولرياض الصالحين أيaan ku jirnaa baabu istixbaabi tashmiit alcaatisi qofka caaqiskee hindhisa farxad gelintiisii u ducayntiisii istixbaabkeedii ayuu baab u yahay waa goormee idaa xamida allaha wa hadduu ilaahay ku mahdiya tacaala amarkiisa sarreeye iyo wa karaahati tashmiitihi in la farxad geliya inay karaahiyo tahay idaa lam yaxmid allaha tacaala hadduusan ilaahay ku mahdinin iyo wa bayaani caddayn la cabeeyuu baab u yahay aadaabi tashmiiti farxadgelinta aadaabteeda walcutaasi hindisada iyo watafaa'ub hanaansiga intaba wacan abi hurayra radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay alcutaasa hindisada wayakrahu wuxuu nacaa uu karahsadaa altafaa'uba hameensiga fa idaa cadasa hadduu hindhiso axadakum midkiin oo waxamida allaha tacaala ilaaha sarreeya uu ku mahdiya kaana xaqa jib ku ah calaa kulli muslimin muslim kasta samicahu maqlay hindhisadii iyo mahdintii alle an yaquula lahu inuu qofka u yiraahda yarxamuka allaahu wa ama atafaa'ubu hanaansiga saw ma aha fa inamaa huwa min ashaytaani shaadaa ee fa idaa tafaa'aba hadduu hamaansanayo axadukum maca intuu kari karo inaad iska dhahdaan la diidaya ha kala qaadin afka riwaayadaha qaar waxay leeyihiin shaytaanku intuu afka ka galo dhanxanaga iyo dalqada uu fariisto qosol la dhacaya kaasile war fiiriya saan u galay kii aqyaarnimada sheeganahayay saan u galay fiiriya mastataaca intuu kari kara ha celiya fa ina axadukum midkiin idaa tafaaba markuu hamaansanayo daxika minhu shaytaanu shaydaan baa ku qoslaaye rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariyey wa canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa cadasa axadukum axadkiin markuu hindhisahayo falyaqul idaa cadasa hadduu hindhiso axadukum midkiin falyaqul ha dhaho alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale waliyaqul lahu ha u dhaho asagana akhuuhu walaalkii aw saaxibuhu ama saaxiibkii yarxamuka allaahu ilaahay ha kuu naxariisto fa qaala lahu haddii uu u yidhaahdo asagoo loo dhaho yarxamuka allahna falyaqul ha dhaho kii hindhisee loo duceeyey yahdikum allahu wayuslixu baalakum allah idin hanuuniye xaaldiinana allah wanaajiye rawaahu lbukhaariyu wacan abi muusa radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya idaa catasa hadduu hindhiso axadakum midkiin oo faxamid allaaha ilaahay uu ku mahdiyo fashamituuhu farxad geliya oo u duceeya fa in lam yaxmad illaah hadduusan ilaahay mahdininna falaa tushamituuhu ha farxad gelinina ha u ducaynina oo yarxamuka allaha dhihinee ka aamusa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can anasin radi allahu canhu qaal catasa rajulaani laba nin ayaa waxay ku hindhiseen cinda annebiy nebiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam fashamata waa farxad geliyey oo waa u duceeyey rasuulka axadahuma midkood walam yashmat alaaqar kii kalena walam yashmit alaakhara kii kalena ma u ducaynin oo uma farxad gelinin faqaala wuu dacwooday oo kii wuxuu yidhi alladii kii lam yushamithu uusan nebigu farxad gelinin catasa fulaan hebel baa hindhisay fa shammatahu waad u ducaysay rasuulkii allow oo waad farxad gelisay wa catastu anna waa hindhisay oo falam tushmitnii ima farxad gelinin mana ii ducaynina maxaa dhacay faqaala rasuulku wuxuu yidhi haadaa xamid allah kan ilaahay buu mahdiyey wa inaka adiga lam taxmad illaah ilaahay ma mahdinin kan markuu hindhisay alxamdu lilah ayuu yidhi wuu mutaystay in loo duceeyo la farxad geliyo adigu laakiin ilaahay ma mahdinin waad hindhistay oo waad iska aamusun calayhi wacad abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa catasa markuu hindhisayo wadaca yadahu gacantiisa mid saara aw thawbahu ama maradiisa calaa fiihi afkiisuu saari jiray wa khafada hoos buu u dhigi jiray aw qadda ama waa raaricin jiray biha sawtahu codkiisa xindhisadana codkiisa ayuu hoos ugu dhigi jiray wa shaku raawi inuu yiri qada iyo inuu yuna isku macno rawaahu abu daawuud iyo watirmidi baa xadiidkaa wariyey wa qaala tirmidi wuxuu yidhi wa xadiidun xasanu saxiix wa can abi muusa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana alyahuudu yahuudu waxay ahaan jireen yatacaada hindhisaday iska keenkeeni jireen way is ishindhisiinayaanoo tif yar intay soo qaataan bay sanka gelinayaan haatish bay ku leeyihiin marka nebiga agtiisa yarjuuna ayagoo rajaynahaya an yaquula lahum inuu nebigu u yiraahdo yarxamukum ullah saasay rabeen way og yihiin nebi moxamed ducadiisa inay mustajaaba tahay saa darteed intay hindhisada iska keenkeenaan way iska doon doonaan oo sanka ay gashtaan wax lagu hindhiso ayay keen samayn jireen ayagoo rajaynaya nebiga inuu u duceeyo fayaquulu nebigana wuxuu oran jiray yahdiikum ullah wayuslixu baalakum allah idin hanuuniyo xaaladiinana allah wanaajiyo rawaahu abu daawuud watirmidi alfun xasanu saxiix wacan abi saciidin alqudriyi qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa tafaa'aba markuu hamaansanayo axadukum midkiin falyumsik biyadihi gacantiisa ha ku qabto calaa fiihi afkiisa waayo fa ina shaydaana yadkhulu shaydaanku waa gelaya shaydaanka waa gelaya oo aad dhahdood kala qaado shaytaanku waa gelayaa markaasuu qosol la dhacayaa qabradaaduu ku qoslayaa macnaha shaytaan ha kugu qoslo dhibkeeday markaa leedahay sidaa darteed gacanta ku qabta markaad rawaahu muslim markaad hindhisaysaanna aadaab wanaagsan u hindhisa weli markay dadka idinla fadhiyaan si akhlaaqlaysan oo aan dadkana waxsaqdaadii waxaagii aadan gaarsiinin ayaa markaa loo baahan yahay baabu istixbaabi sunnayn baabkeedii waayo la istixbaabiyo la wanaajiyo almusaafaxati gacanqaad cinda alliqaa'i marka la kulmo agteeda mar allaala marka aad qof walaalkaa ah salaamayso inaad gacan qaado iyo wa bashaashati alwajhi wejiga oo loo furfuro wa taqbiili yaddi rajuli saalixi ninka hagaagsan ee saalixa ah shiiqee culimmada ah gacantiisa in la dhunkado iyo wa taqbiili waladihi qofka inuu canugiisa shumiyo ama uu dhunkado shafaqatan naxariis iyo qalbi jiricsanaan darteed iyo wa mucaanaqati alqaadimi in la qoorqooreeyo qofka qaadimka ah oo min safarin safar ka soo galay waa sida qofka labada qofood marka qofka dibaddu ka yimaado inta xabadka qofka safartaa markaa lama ogola can abikhadaabin qadaada qaala wuxuu yidhi qultu lianas ayaan ku idhi akaanat ilmusaafaxatu fii asxaabi rasuuliillaahi musaafaxadu ma ka jiri jirtay oo ma waxay dhex ahaan jirtay wakhtigii rasuulka asxaabtiisa dhexdooda qaala nacam buu yidhi anasna rawaahu albukhaariyu iska canqaadku wuu wanaagsan yahay wiilal iyo wiilal gabdho iyo gabdho wixii maxaarim isla ah ilaa laba ajnebi kale ahoo wili gabar kale ajnabiya maahane wa can anas qaal lamaa jaaa ahlu lyamani reer yaman markay yimaadeen qaala rasuulku wuxuu yidhi qad jaa'akum ahlulyamani reer yaman baa idin timid wahum awalu man jaaa bilmusaafaxa waa dadkii ugu horeeyey ee gacan qaad la yimid rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix musaafaxay in laysgacan qaado waa laga wadaa wa can ilbara radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi maa min muslimiin laba muslimiina ma jiro yaltaqiyaani maa min muslimayne maa min muslimayni laba muslim ma jirto yaltaqiyaani kulmaaya oo fayatasaafaxaani isgacanqaadayo isi salaamaya ilaa gufira lahumaa waa loo dhaafaa labadooda wixii dembi ah qabla an yaftariqa intaysan kala tegin rawaahu abu daawuud wa can anas qaala qaala rajul nin baa yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow a rajulu nin mina annaga naga mid ah yalqaa akhaahu walaalkii la kulmahaya aw sadiiqahu ama saaxiibkii ayanyo lahu ma u rukuucayaa ma u foorarsanayaa qaala rasuulku laa buu yidhi qaala wuxuu yidhi afa yaltasimuhu ma isku dhejinayaa oo wayuqabiluhu ma dhunkanayaa qaala laa buu yidhi nebiga qaala faya'khudu biyadihi gacantiisa ma qabanayaa oo yusaafixu ma salaamayaa qaala nacam buu dhahay nebiga rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa can safwaan bin casaalin qaala wuxuu yidhi qaala yahuudiyun nin yahuudi baa lisaaxibihi saaxiibkii wuxuu ku yidhi idhab binaa nakeen ilaa haada annabiy nebiga aan u tagne nebigaa ee kaaga xaggiisa fa ataya waxay u yimaadeen ama ay u tageen rasuul allah fasa'alaahu waxay weydiiyeen can tisci aayaatin bayinaatin sagaal aayadood oo cadcad ah ayay weydiiyeen fadakara alxadiid xadiidkiibuu xusay asagoo dheer ilaa qowlihi laga gaaro faqabala waxay dhunkadeen yadahu gacantiisa warihlahu iyo lugtiisa wa qaalaa waxay dhaheen nashhadu annaka nabiyun waxaan qiraynaa inaad nebi tahay rawaahu tirmidiba baa xadiidka wariyey wakayrihii biasaaniidin saxiix ayuu yidhi laakiin xadiiska daciif waayaa la yidhi wa can ibni cumar radia allahu canhumaa qisat qisadii qaala fiiha uu ku yidhi fadanawnaa min annabiy nebigaan u soo dhowaanay fa faqabalnaahu yadahu gacantiisaan dhunkanay rawaahu abu daawuud asaguna waa daciif wa caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri qadima zayd bin xaarifa ayaa soo galay almadiinata magaalada madiina wa rasuuluullah rasuulkii allana fii beytii gurigayga uu ku sugan yahay fa ataahu wuu u yimi baaba allahu calayhi wasalam baahu asoo sajiidaya faactanaqahu wa wuu qoorqooreeyey wuuna dhunkaday isaguna waa daciif wa can abi darin qaala qaala lii rasuulu ullah rasuulkii allah wuxuu ii yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taxqiranna min almacruufi macruufka ha ka yaraysanina oo ha ka xaqirinina shay-an waxba walow an talqaa adoo la kulmada ha ahaada akhaaka walaalkaa biwajhin taliiqin weji bashaash ah weji taliiq ahoo markaa furfuranba la kulane rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qabala alnabiyu nebigaa shumiyey sala allahu ala slam alxasan ibni cali radia allahu canhumaa faqaala alaqrac ibni xaabisin baa yidhi ina lii cashara anigu toban baan leeyahay oo min alwaladi ilma ah maa qabaltu minhum axadan midna ma dhunkan toban cunug baan qabaa buu yidhi hal aan ka dhunkadayna jirto faqaala rasuulku wuxuu yiri sala allahu calayhi wasalam man laa yarxam laa yurxam kaan ilmaha yaryarkoo aada qabatoo dhabta saartoo dhunkato naxariistay ka mid tahay mid muttafaqun calayhi kitaabu ciyaadati lmariid baanu geli doonaa haddii rabbi idmo ka jiran oo lasoo booqdo wa xuduuri dafnihi allah naga dhigo aadaabaha waxyaabaha la farayo kuwa qaata oo ku dhaqmana rabbi inuu naga dhigan ka baryaynaa subxaana wa tacaala wabilaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala